درب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسكeenna caawo in sha allahu tacaala wuxuu ku saabsan yahay min asbaabi اthawra fi اlcaalam اlislaami wa subulu cilaajiha kacdoonadan ka jira caalamulislaamiga maxaa u sababa dunida muslimiinta wakhtigan dambe waxaan ka maqlaynaa kacdoon aada u tiro badan oo tunis ka dhacay oo masar ka dhacay oo libiya ka jira oo yeman ka jira oo dowlado oo muslima ka jira oo dhib aad u tiro badan oo caalamlislaami maanta ka muuqata su-aashaynu markaan rabno inaynu waxoogaa isaga tilmaamnaa waxa weeyaan maxaa keenay waxanoo kacdoon inuu ka dhaco dunida muslimka ah? maxaa u diiday caalam alislaami alistiqraar asiyaasi waaliqtisaadi nidaam ahaan iyo siyaaso ahaan inay dad deggan oo xasiloon noqdaan sida dunida qaarkeed u deggantae u xasiloon tahay dhaqaale ahaan iyo maciishad ahaan inay noqdaan waddamo deggan oo inay ka koreeyaan mooyaane aan ka hoosay nin kuwa gaaladu ku nooshahay jawaab kooban haddaynu bixinno oo ninka muslimkii jawaabtuu bixin lahaa ah waa macsi ilahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wax allaaliya wixiina asiibo ee dhibaato ah fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir baa ilahay yidhi waa wax gacantiinnu ay kasbatay waa dhaqan xumadiinna baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala weliba in badan baa ilaahay idinka cafiyey oo idinka dhaafay haddaynu si kooban sidaa ugu jawaabno oo maxaa xalah waxa xala ah inaynu toobad keenno oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacno laakiin dadku in badan waxay jecel yihiin in la tafsiiliyo macaasidan maxaa ka mida waxa kan keenay amase xulusha qur-aanka iyo sunnadu inoo tilmaamayaan maxaa ka mid ah kuwaas baan doonayaa markaas inaynu wax ka tilmaamno caalam caalamulislaami waxaad mooddaa laba shay inay kala doortaan oo qura in indhahoodu arkayaan wax kalena aan dadku arkaynin bayna aلظulmi aw اlfawda waxaad mooddaa dadku doorashada u muuqataa inay tahay imaa in dulmiga lagu jiro oo waxa dhibaato iyo mushkilad caalamulislaami ka jira iyo nidaamka ka dhisan intooda badani dulmay ku salaysan yihiin dulmigaa in la sabro oo lagu jiro iyo haddii laysidhaahdo dulmiga ka baxa in fawdo loo baxo iyo dowlad la'aan iyo dadnimo la'aan iyo burbur iyo kacdoon in loo baxo dadku in badan waxay isweydiinayaan war miyaan ikhtiyaar kale doorasho kaleba miyaanay jirin waxaa agteenna yaallo qudhimo waxa weeyaan alistislaam alkamil aw alistislaam almutlaq lidulm dulmiga in si dhaba loogu hogaansanaado oo la aqbalo mise waxa weeyaan alistiطaam wasiraacu sifri in la yska hor yimaado oo ibir la noqdo halka soomaalidu maanta joogto oo kale ma imaa dulmiga ku jirba mise haddaad dulmiga ka baxdo waa baaba'a u bax oo fitan iyo mushkilad iyo dil iyo dagaal iyo dadnimo la'aan iyo insaaniyaddaba ka hadh ma labadaha uunbaa doorasho saddexaad miyaanay jiri karin ma xatmibaa ma ilowba ilowba in dulmi lagu jiro amase in fawdiya fitna loo baxo waxaynu naqaanaa qof muslima oo wax ka fahmay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dulmi barakaynayaa ma jiro ila dulmigaa barako badane hala joogo isla markaa waxaynu leenahay qof muslima oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka fahmay oo le fawdo iyo fitnaha loo baxana ma jiro waayo nusuusta sharcigaa markaad eegto labadaba si aan madmadow iyo mugdi toona lahayn bay ugu ceebaysan yihiin haddaad qur-aanka eegto haddaad xadiidka nebiga eegto calayhi salaatu wasalaam haddaad siiradii nebi moxamed iyo taariikhdii saalixiinta iyo salaf salafulumma iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa say u noolaayeen eegto labada shayba xoog baa loo cambaaraynaya oo kitaabka aliya sunnada nebiga kuma taallain dulmi la soo dhoweeyo kumana taallo in fawdo iyo fitno loo baxo fawdadu anarki dowladnimo la'aan iyo dadnimo la'aan iyo isdilka kani muslim iyo gaal midnaba uma cuntanto basharka uma cuntanto bini aadam meel ku nooloo madax madaxoo bilaa waxba oo oosa xoolaha nooli ma jiro insaanka kama suurtagalaha hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay toona waxaan insaanba lagu haynin qof muslima inuu ku dhawaaqo dadka ugu yeedhaa macquul maaha ee waxaan leenahay laa budda min samcin wa aaca waa inuu kala dambayn iyo ismaqal iyo dadnimo iyo dowladnimo iyo ixtiraam waa jiraan waxaan kaloo leenahay laabud waa inuu ku qaydan yahy bilmacruuf samaha waa ku qaydan yahy wuxuu waa inuu dhisan yahay oo halkuu abibakar ka lahaa أول khaliifa islaamiya fain axsantu faacinuunii wain asa'tu fasbiruunii miyuu yidhi faqawimuunii wuxuu yidhi haddii aan wanaagsanaadana ii gargaara haddaan xumaadana i toosiya awalan waxaan leenahay kacdoonnadan iyo dhibtani kama jireen haddaynu qur-aanka raacino ilaahay qur wuxuu ku leeyahy aladiina aamanuu wlam ylbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala kuwa iimaan laga helo ee aan iimaankooda ku dheehin dulmi aan dulmi ku dheehin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun kuwaasaa ammaan iyo nabadi u sugnaatay oo fawdo iyo ka dheer maxay iyo fitan iyo mashkilad haddaba waa maxay waasidada u dhaxaysa waxaan leenahay waasido aalimiintu ay iska indhatirtaa jirta awqaa'iyiintuna ay iska indhatiraan iyo asxaab alma'aarib alukhra kuwa madaxdee raba inay wax dulmiyaan way iska indhamaraan waxmagaratada buuqdaana way iska indhamartaa waa maxay waasidadaasi waa alcadaala fawdo iyo dulmi waxa u dhexeeya loo baahan yahay la raacaa waa maxay waa ariiqa cadaala ah oo kitaab iyo sunna ay sheegayaan caalam alislaami markaa maxaa ka jira adictor alkhabiir asiyaasi alcaalim almacruuf la yidhaahdo doctor cabdalla nafisi ayaa wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay athaluth almuhlik saddex shay oo halaaga caalam waa maxay saddexdan shay ayaa halaaga sheekhaasi sheegaya ninkan khabiirkii wuxuu leeyahy saddexdan halaage waxa ka mida buu leeyay alطuqyaan asiyaasi xadgudub siyaasi ah oo qilo yar ama koox yar intay madaxnimada ummadda qabsatay intay iyada qaraabada ahayd ama waxaydna intay ku soo xeertay dabeetana basharka intii kale sida xoolaha loola dhaqmay waxay culammo iyo cuqaal iyo dad maskax maskaxleh iyo aqoon-yahan iyo waxgarad ay lahayd la ama se la tuuray oo taa'ifo yari oo asxaabu dulmi watuqoyaana ay gacanta ku dhigeen oo u arkaya buu leeyay madaxnimadu inay maqnam tahay ee aanay mas-uuliyad ahayn inay tahay meel dadka lagu boobo lagu dhaco ee aan u arkaynin inay tahay maxay xil aakhiro lagu weydiinayo iyo imtixaanaad kororhsanayso qodobka labaad wuxuu ku tilmaamayaa waa suu'u tawsiici tharwa ummaddu waxay haysatee hanti iyo maal iyo sharafti ahayd oo in gaari isku koobtay dadka intiisa kalena la qadiyey fi'a qaliila ayaa qaadatay buu leey wixii ummadda muslimkii ay lahayd xoog iyo xolaba biaqdaar mutafaawita ku qaadatay intaasaana raadaysa buu leeyahay qadaayaadka siyaasigaa iyo cilaaqaadka caamkaa iyo kuwa qadaa'igaa iyo wax walba hantidooda ku raadeeya iyadoo maanta falsafat اdawla fi اlcaalam ama theoriska maanta dunida laga warramo aragtiyaha siyaasigee laga warramo maxay ku salaysan yihiin dhammaantood waxay ka warramaanuun how to distribute the wealth duties and rights power and opportunity bay yidhaahdaan filosofiga dowladnimo ee kala gedisan dunida yaalla wixii mufaker dunida soo maray ee qadiya siyaasiya ka warrama gaal iyo muslimba waxaa laga warramaya waxa weeyaan sida dadka loogu qaybinayo hantida xuquuqda waajibaadka awoodaha opportunitieska furaska iyo waxa ummaddu ay leedahay sida loo qaybinayo ayuunbay ka warrabaa maxay caalamu siyaasaba ama tiyoriga aragtiyooyinka siyaasigae la sheegaaba inta tan wuxuu cid baa isku qaadatay iyadoo dadkana loo arko inay yihiinuun wax jeebkooda la baadhoun mujtamacu maanta nidaamka siyaasiga dunida u dhisan tahay waa taxbayer cashuur bixiye laakiin innaga caalamul islaamiga dadku ma fahmaba inuu cashuur bixiyo qof kasta intiinay hor fadhida dhammaantiin cashuur baa laydinka qaadaa saa qof kastoo hor fadhiya cashuur baa laga qaadaa waxaana qaada dawladda markaa meesha ka jiriyo nidaamka jira siday u qaybiyeen ama dadka ugu qaybiyeen ama wax ugu qabteenba isweydiinta leh adiga cashuur baa lagaa qaada soo ma ogid koobka shaahee aad cabto biyaha inay dawladdu badh qaaddo oo shaaha madow cashuur laga qaaday oo sonkorta laga qaaday oo maqaaxida laga qaaday oo guriga laga qaaday waxa kan marka laga qaaday yaa bixiya ninka taajirkii ma bixiyo ninka taajirkii expensivis weeyaan markuu alaabta soo dejiyo cashuur boqolaal kuna laga jaro boqolaalka kun xunbuu ku xisaabiyaa waa kharashkii jawaankan saaraa dabeetana macaashkiisuu dul saartaa kharashka jawaankan saaran iyuu ka go'an yahay waa adigaagan koobka shaah haybsanaya markaad laba shaah cabtaba mid baa dawladdu cabtay soo saa ma ogid yacnii qof kasta oo jooga oo bulshada ka tirsani jeebkiisa ay dawladdu wax ka qaadaa su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxay ku qabataa sidee ummadda wax loogu qaybiyaa taxbayerku waa qofka caadiga ah ma aha ninka taajirkaa ah, haddii income tagas laga qaadayo maalan macaashilmacaashka waxa la yidhaahdo haddii la xisaabinayo dhaqaalihiisii sanadka soo galay wixii uu faa'iido wax laga qaado kaas aha isagu kuu bixiyey amaa qalabka waxa dawladda iyo dekada iyo meel kasta ka soo dega intiinana hor fadhidiy inta lamidaa ah laga guraa waa koobka shaahaad cabtaba markaa barbay dawladu cabtaa xaggay martaa waa suu tawsiic qadiyada ee uu tilmaamaya ninkaasi waxaa ka mid a ah, waa waxay u tilmaamaan altabaciya lilxalif alkhaarijiy waa in nidaamadii caalamulislaami ka jiray ay u hoggaansan yihiin oo daba socdaan dowlado iyo nidaamo kale oo dabadeed oo wax kastoo awaamir oo qoladaa ka soo baxda dowladahaasi way fulinayaan dadkeeda waxgaradka iyo aqoon-yahankeeda iyo culammadeedana loo dheg maayo bulshadii ay ka tirsanayd waxay sheegayso lama dhegaysanayo ama subarbawarska dunida ka jira iyo dowladaha waaweyne waxay yidhaahdaan kaanama iyagu yihiinba maamulada dhabta ah ama madaxda dhabta ee dunida ka jirta oo waxay iyagu yidhahdaan laga fulinaya waxaad moodaa qaar badan oo ka ma odhanayo dhammaantood laakiin qaar badan oo ka inay u sii socdaan sidii kuwuu qur-aanku sheegay fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaatiya bilfatx aw amrin min cindih fayusbixuu cala maa asaruu fii anfusihim naadimiin waxaad arkaysaa baa ilahay yidhi wa tacaala qaar badan qalbiga ka buka oo gaalka iyo cidda kale ee dabadda joogtaa waxa ay tidhi xaggooda u sii cararaysa oo marka la yidhaahdo war ummadda sida ka daayana odhanaya balaayooyin baa inugu dhacayo waxba ummadda danteedaanu sidan u yeelnay waxaanu gaalka u daba soconnaa waa danta ummadda ilaahay wuxuu leeyay facasa allahu an yaatiya bilfatxi waamrin min cindih waxaa la arkaa in ilaahay subxaanah wa tacaala nicmo iyo furasho iyo wax keeno oo ay hadhow ka murugoodaan caalamul islaami dhibaatada ka jirta duwalka muslimiinta jooga in badanoo ka midi eh. xalka dhibaatada waxay u arkaan inuu yahay alxal اlmni in laysku dayo security-ga in la adkeeyo mukhaabaraadka iyo dadka dadka basaase iyo kuwa dhegaysta iyo booliiska iyo xidhxidhka iyo dadka u neefta lagu sii dhejiyo la ydhahdo kacdoon baa soo socda waa maxay xalku markaa xalku waa in laba aanay sheekaysanin waa inaad sida dhagoolka wada socotaanun dadku qofba meeshiisaba waayo dawladda idin dhegaysanaysaa dawladihii way arkaan in karaiyo dherigan ay sitaan way u muuqataa laakiin in badanoo ka midii xuluusha qura ay arkaan waa maxay waa alxal اlmni uma almni uma almni uma almni in xalka lagu dayo u noqdo xal caskariya oo xagga nabadaynta iyo xoojinta iyo baabkan lagu dayo xataa caqliyada dadka ku dhodhow waxay ka dhaadhiciyeen kan yaraynu ku noollahay waxaad maqlaysaa haddii qofba uu ra'yi fiican jeediyo tobanadayoole nabadda waxa yeelin war nabadda wax idi hadal nabaddu ha joogto nabadda cidi wax ma yeelayso laakiin xumaha ha la joojiyo waxaa waxa laga bedelo samaha la sameeyo xal amniya wax walba lagu daro in dadku mar kasta uu kala doorto dulmiga aan aqballo iyo fawdo aanu carar run tahay waxa la kala dooranayaaba gardarro ah waa in dadku ka fakari karaa in xal saddexaad jiri karo oo ah inaynan fawdo u socon fawda waxba ma tarto ninka soomaaliga anaa u malayn maayo maanta baabkaa in laga wacdinayo soocaynkaa maaha soomaaligu fawdada iyo fitnada iyo baabkaa waa khabiir labaatan sano in ka badan buu tajribadeeda waday waa experts innagaa dunida u sharxayna maanta waxay waxaasi wadato idan kaacidi kuma yeedhayso iyo wuxuu keenayo laakiin taa macnaheedu maaha dulmiga ha la barakeeyo taa macnaheedu marnaba noqon mayso dulmiga ha laga barakeeyo waxaa jirta bay yidhaahdaan qaacide macruuf oo la yaqaanoo ah haddaad brusharka badiso excess brushar explosion unbuu sameeyaa yacni alkabti zaa'id cadaadiska dheeraadka ahi ama mustamirka ahi infijaar baa ka dhasha qarax baa ka dhasha haddii shayga cadaadis tiro badan lagu sameeyo shay kasto intii uu ahaa in ka badan la cadaadiya waa maxay wuu qarxaa bulshadu intay qaadi karta ka badan hadday duwalku cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan aakhirka waxay tegaysaa maxay qarax loo adkaysan kari waayo waxay tegaysaa hawraadka la sheegaya inay dhashaan anigu ma ihi nin hawradaha barakaynaya ama ka hadlaya ama baabkaa kama warramayo waxaan ka warramaynaa waxaan jira maxaa sababay waxaanse ka warramaynaa maxaa xal ah idan waxayn leenahay waxaa jira kaatib faransiis oo buug horeyo markaasu wuxuu ku tilmaamaa wax marka la soo ururiyo macnihiisu yahay athawraat buu yidhi yasnacuhaa fashli اlxukuumaat tawradaha iyo kacdoonnada waxaa sameeya buu yidhi waa dowladaha fashilkoodii ceebtoodii oo muuqatay weeyaan buu leeyahy nudumku markuu fashilo ayaa waxa kani ka dhashaan wa taquumu biha watastafiidu minha alquwa almunadama bay dhaahdaan shucuubtaana ku kacda bay dhaahdeen tawradaha yaa midhaheeda goostee ka faa'iida cidda nidaamsanee isku xidhan umbaa marka dambana midhaha goosata qasab maha tawradda markay dhaalta inay khayr keento balaayay dhali kartaa cidda nidaamsan ee isku hagaajisatay waxeeda ayaa midhahana goosata waxay leenahay marka qiyaadaadku madaxdu ummadda dee madax bay u yihiin madax bay u yihiin madaxnimadu waa maxay soo jidhku madax male leh waa jidhka madaxiisii qofka hadii madaxa la gooyo waxba ma aha madaxdu sidaa weeyaan maadaama ay madaxdu sidaa tahay waxay idhahdaan maamul wanaagguba waa laba shay waxay idhaahdaan nisfuhu hayba wa nisfuhu idaara bay idhaahdaan nus madaxnimada ka waa haybo iyo ixtiraamka la siinayo nus ka bay dhaaheen waa idaariya maamul madaxda haddii la ixtiraami waayo laga dambayn waayo waxba noqon maayaan dad maaha haddii lagala dhigo suuqada dadka magaalada iska jooga haddii lagalama dhigo waxba ma tarayaan madaxnimada macnaheedu wax weeyaan bay leeyihin nisfuha waa hayba waa ixtiraam iyo ka dambayn waa weynayn nuska kalena bay yidhahdeen waxa weeyaan maxay waa idaariya maamul laakiin madaxda haddii la toosin kari waayo ummadda bay yidhaahdaan aan dabdin karin ummadda aan kontarooli karin ummadda aan ilaalin karin madaxdeedu waa ummad khatar ku sugan hadduu qof ummaddo dhan madaxa umaamadda ugu duuban ay noqoto dee meeshu doonu kala dhacaya walidalik ba axad alculamaa maqaal uu wuxuu ku tilmaamaya xukaamtu buu yidhi alxukaamu cindana آلهة لا يسألون عما يفعلون أو أنهم أنبياء منزهون معصومون عن الخطاء ليه maaha eray saxna maaha madaxdu inay noqdaan allaan wuxuu sameeye la weydiinin waa in iyaga la weydiin karaa la imtixaami karaa la xisaabin karaa macsuumiinna maaha nebiyadunbaa macsuumiina waa basharo akhtaa iyo gafaf iyo waa maxay waxaynu raadinaynaa marka umamku ilaahi subxaana wa tacaala nebiyuu soo diraya rusul qudwa u ah kuwa lagu daydo qaala yaa qawmi icbudu ma lakum min ilaahin hayru in antum ila muftaruun ya qawmi laa as'lkm calayhi min ajrin ajriya ila cla aladii faطaranii afalaa tacqiluun fii suurati huud nabiyullaahi huud wuxuu leeyahay ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru waxay la yimaadaan nebiyadu iyagoo dad kale ilaahay caabuda ma lihidin cid kale oo caabudaanu xaq lagu caabudee ilaahay caabuda macnaheedu waxa weeyaan caqiido saafiya la kaalaya caqiido saafiya la imow macnaheedu waxa weeyaan inaad rabbigaa oo qura ka dembaysid basharkana aad ka xorowdid wixii rabbi kuu dejiyey aad raacdid oo rumaysid cidnaba aanad ka cabsanin alle mooyaane idan ambiyada waxay u timi inay dadka xorayso oo ka xorayso asnaamta bashariga ah iyo kuwa dhagxantaaba laga xoroobo oo ilaahay taacadiisa iyo cibaabadiisa loo xoroobo saani lamrayn ambiyadu ku dhawaaqaya waxa weeyaan ummadda in hantideeda loo ilaaliyo marka nebi waliba wuxuu lahaa yaa qawmi laa as'alukum calayhi min ajr xoola idinkagama doonayo in ajriya ilaa cala aladii fataranii afalaa tacqiluun alqiyaada asaalixa marka maamul wanaagga aynu leenahay cadaalad buu ku dhismi karaa waa ka qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamayo tilka addaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada aakhira kuwa guulaysanaya adduunkana u guulaysanaya waa kuwe waa kuwa laa yuriiduuna culuwan fi اlardi adduunka qooq iyo kibir ma wadaan fasaadna ma wadaan طغyaan siyaasiya ma wadaan fasaad اqtisaadiyana ma wadaan idan ummadda muslimiinta waxaa laga rabaa kow kitaab iyo sunnaha inay raacdo laba wixii ay dejisteenna inay fuliyaan almuslimuuna calaa shuruuطihim buu nebigu tilmaamaya calayh الsalaaة wasalaam waxay dejistaane andimo iyo lawaa'ixa qawaaniin iyo dasaatiir aan kitaab iyo sunno ka hor imanaynin weeyaan waa in la fuliya imaamnimada caadilkaa markaasuu nebi moxamed wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ee madaxdaasi sharaftida mudani inay yihiin ka mid yahay todobada maalinta qiyaame carshuraxmaanka hadhsada way waxay ilaaliyeen caddaaladdii ummadda dadka cibaadadoodiiyo diintoodiiyo caqiidadooda way walaaliyeen maalkoodiiyo waxoodiina way u ilaaliyeen say u baahnaayeenna way ugu qaybiyeen ummadda dawlad cadaalada ama imada cadaalada haysata imaamka caadilka ama madaxda imaam qurama maa qiyaado dhammaanteed qiyaadada cadaalada ku sugani waa qiyaado mutaaca oo mukarama oo mubajala waa qiyaado laga dambeeyo oo la weyneeyo oo la ixtiraamo shareecadu saasay dhigaysaa shucuubteedu qiyaadadaasna waxay noqdaan dad xor ah oo samaha iyo wanaaga dareema iyo dadnimada iyo karaamada iyo sharafta dareema qiyaadaadka daalimiinta ahina iyana waxay noqdaan kuwa la caayo oo la hadal hayo oo ceebtooda habeen iyo maalinba laga sheekeeyo oo la nacdalo oo dadku naco iyaguna waxay noqdaan kuwa dadka nacdala oo maaga xadiidka saxiixu muslim iyo hayrkiiba ku sugan ama tirmadi iyo hayrkiiba warinaya waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey war ma idinka warramaa umaradiinna kuwa ugu sharka badan leh haa bay iyo kuwa ugu khayrka badan leh kuwa ugu khayrka badan leh waxa weeyaan buu nebiguri waa kuwa jeceshiin idin jecel ee u ducaysaan ee idin duceeya ee xidhiidhsaana idin xidhiidhiya kuwa baa la yidhi sharka badan lana madaxda ugu xumina waa kuwa u cadhaysantiina iyana idin cadhaysan buu nebigu yidhi idinna waa necabtiin iyana waa idin necab yihin waa nacdashaan oo markaa soo hadal qaadaanba balaayaa ku sheegtaan iyaguna meesha idinku soo hadal qaadaanba inkaarqabayaalba idinku tirinayaan waa idin soo nacdalayaan waxaan u malaynayaa markaan mas'alada saddexaad tilmaamayo waxaan leeyahay eraygaan ku celcelinaya waxa weeyaan war dulmiga iyo fawdada wax u dhexeeyaa jira oo cadaalad ah, oo qur-aanka iyo sunnuhu tilmaamaya dadku inta badan mabaadi'da iyo aarada si fiican uma fahmaan laakiin tusaalayaashay fahmaan aan tusaalayaasha badiya haddaba tusaalaha koowaad aan idin soo qaadaya waxa weeyaan dowladdii cumar bin alkhaaab cumar bin alkhaaab radia allahu canhu innaga agteenna waa saxaabi jaliila oo ka mid ah oo ka mida khulafaa'i araashidiin oo ka mida muslimiintu kuway ugu jecel yihiin nebiga dabadi calayhi salaatu wasalaam isagiiyo abibakara oo mudnaan dhammaanteed ku dadka muslimiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn laftoodu waxay u arkaan inuu ka mid yahay dowladihii dunidan soo mara ee ugu cadaalad badnaa amase ugu raadayn badnaa walidalik baa ninka maraykan ee fiisisyahanka qoraaga ah buuggiisu qoree la yidhaahdo alkhaaliduuna almia ama dehandran buu bixiyey ugu influence badan ugu raadayn badnaa dunida taarikhda soo mara xumo iyo samaba wuu isku daray hitlerya baa ku jira boqolka qof ee dunida ugu raadaynta badnaa buu qorayaa wuxuu ninka dunida ugu raadaynta badan waa nebi moxamed calayhi isagoo aan hadda isagu laakiin wuxuunbuu qiimaynayey raadayntuu dunida kaga tegay waa nebi moxamed buu tilmaamaya calayh salaatu wasalaam marka uu tilmaamayo dadka ugu raadaynta badan leh wuxuu ku tilmaamayaa cumar ninka koob iyo kontonaad buu ka dhigayaa cumar bin khaaab cumar muxuu ku caan yahay qarnigii hijiriyadu markay toddobiyo ahayd yacni sanadkii toddobiyo ee hijiriyada ayaa muslimiintu waxay furteen dhulalkii ay furfurteen waxaan rajaynaya inay ka mid ahayd ahwaaz ahwaaz waa meel la odhan jiray wakhtiga alkuuri sabca baa la odhan jiray toddoba goob meelood oo laysku dara ayaa la odhan jiray ahwaaz waa bershiya laga furtay eeraan baa laga soo furtay waa meeshuu ka talin jiray markaa boqorkoodii hurmusaan la odhan jiray dabeetana markii de meeshaa la qabsaday ayaa waxaa la soo diray siday taarikhyahanadu sheegaan hurmusaankiiyo maxbuusaa la soo qabtay dabeetana wixii xoolo laga qabsaday iyo meesha wixii la qabsadoo dhan iyo hurmusaankiiba waa la soo diray wafdi muslimiina la soo raaciya uu ka mid yahay saxaabigii la odhan jiray anas ibnu malik uu ka mid yahay taabicigii weynaa ee la odhan jiray alaxnaf ibn qays markii ay magaalada madiine in yar u soo jireen ayay dhahdeen aan cumar tusno bal boqorrada kale iyo meeshan sida looga dhaqme ee ninkii bay idhahdeen war waxaagii oo dhan xidho wixii boqortooyadoo dhan xulalkii deebaajka iyo dahabka lagu toltolay iyo koofiyadihii ama taajkii madaxnimo iyo mujawharaadkiisii o dhan bay ku taxeen isagoo boqor u muuqdaa magaalada madiine la soo geliyey markaa oo la wado say taarikh sheegayaa cumar baa gurigiisii la tegey waa la soo waayey cumar may baa laydhi waxa laydhi masaajidka wuu idinku sugayaa cumar masaajidkuu joogay wuu iska seexday cumar oo masaajidka hurda ayay soo galeen cumar saxaabi cadaalad dadka muslimiinta u sameeyuu ahaa masaajidkaasuu iska seexanayay laakiin isagoo masaajidkaa jooga ayuu haddana nin mubajaloo la weynaynayoo la ixtiraamayo yahay cumar oo hurdo markuu arkeen ayay fadhiisteen oo aan rabin inay toosiyaan halkaasaa la iska fadhiistay markay arkeen cumar inuu jiifo hormusaan baa wuxuu yidhi waddankaynu raadinaynay mey waxaa la yidhi huwadaa kalgaa orda madaxweynihii waddankan dhane beersheba soo qabsaday ee uu ka yaabanaa ayaa la daydayay wuxuu noqday nin meel hurda dabeetana su buu weydiiyey wuxuu yidhi ayna xarasu wa xujaabu maye kuwii ilaalinayay iyo sekreteerada iyo brotokoolada iyo wixii ka horreeyey xaggay ku maqan yihiin iyo kuwii wax ka celin wixii oo dhamme xaggay jiraan baa la yidhi waxa la yidhi xaras iyo xujaabtoona ma leh waxba male magaaladiisu iska dhex joogaa ushiisuu sitaayo wuxuu doonana ushuu ku toosiyaaba waxay yidhaahdeen weer taariikh yahanadu ay sheegaan bay yidhaahdeen buhur musaan markaa ku dhawaaqoo ah caddalta faamminta fanumta waad caddaalad samaysay dabeetana nabad baad heshay dabeetana waad iska seexatay alcadaala in dawladda lagu kocayo inay tawradi dhacdo daaye ninka halkaa marayaan cidi odhanaynin ila xaddin maa cumar maxaan cumarkii koowaad u sheegaya ama raggii waaweynaa war dawladahan gaalada ee hadda nool qaar ka mid ah ayaa ra-iisul wasaarayaashoodu intii aan sebtembarada iyo waxaana dhicin tareenada aynala fuuri jireen tareenka caadiga ah ama maqaaxida caadiga isagoo ra wasaaru ka shaahaya ama wasiiru ka shaahaya ad ugu ma qabo nin madaxoo caadiya weeyaan walaa askar baa daba ordaysa walaa cid baa daba socota walaa meel baa loo xidhaya waa qof caadiya oo dukaanka ka wada adeeganaysaan cadaaladdu waxay keentaa markaa inuu qofku muxtaram noqdo in imaamka muslimiinta ama madaxda muslimiinta qiyaadada laga dambeeyo cahdigii cumar bin cabdilcaiiz cumar bin alcabdilcasiis nin caalima faadila buu ahaa oo madaxa ayaa cumaashiisa mid ka mida ah buu waraaq u waxay ka mid tahay bay culammadu yidhahdaan waraaqaha ah ee umuradii dambena xataa isticmaali jirtay waa waraaq erayo yaroo kooban ku qoran laakiin macnaha aad u wuxuu qoray qad kaura shaakuuk waqalla shaakiruuk faima cadalt waima اctazalt wsalaam araaqda waa intaa uu madaxweynuhu soo qoray wuxuu ku soo qoray kuwii kaa ashtokoonayay way tiro bateen ninkii waaligee madaxda abu wuxuu leeyay qolada kaa ashtokoonaysa waa tiro badantay kuwa ku mahadinayaana waa yaryiin ee ama cadaalad samee ama iscasil buu yidhi nabaday buu ugu jawaabay marka wasalaam caalamlislaami marka muslimku muslim ahaa nidaamku saasuu ahaa qofka in la yidhaahdo war shakwadaada tiro badatay cidda kuma hadinaysaana way yartay koox yaroo manfaciyiinoo kugu ag wareegsan weeyaanoo wax kula cunta intan kuu rixinaysaa ee ama cadaalad samee ama iscazir waxaa la yidhahdaa xims caamilkeedii baa waraaqu soo qoray ximis waa alkuufa suqraa bay yidhahdaan taarikhyahanadu kuufi waa meeshii ugu ashtakada badnayd ee madaxda ashtakaysa ximisna waxay dhahdaan kuufada yar baa la odhan jiray taarikhyahanadu markay warramayaan ximis baa waraaq looga soo qoray caamilkeedii iyo cumar ibnu cabdiis wuxuu ku yidhi magaaladii way dunduntay in la islaaxiyana way u baahan tahay waraaq yaroo kooban buu u qoray maxaa ku qoran dhowr erayoo kale imaamu tartuushi siduu soo warinayo siraaj ulmuluuk xasinha bilcadli buu ku yidhi wanaqin turuqaha min aljuur wاsalaam magaalada miyay dundunsan tahay ha magaalada waxaad qalcad uga dhigtaa ku hagaajisaa buu yidhi cadaalad waddooyinkeedana dulmigoo aad ka qaadda ku nadiifi buu yidhi aniga waxay khuseeyaa buu leeya muhimka ee ahay inay cadaaladina jiro dulmina aanu jirin waxaynu tilmaamaynaa marka waxa weeyaan sawraadka iyo digdigtan iyo waxan buuqani si aanu u dhicin madaxdu ama waa inay cadaalad samaysaa ama mas-uuliyaddu waa xil culus waa inay iskaga tagta iyaga aakhiradooda iyo adduunkoodaba saasa u roon xataa waxaad moodaa mas'alada maanta caalamka gaaladu marar badan inuu kaga fiican yahay qolada muslimiinta ah garanna maayo arrimu goortay si ay isu dabarogeen caalam alharbi ummad maqlaysaa madaxweyne iscasilay iyo nin madaxoo ceebi ku soo baxday ama ku soo baxay labaatan jeerkan hadduu ceeboobo ma ogola inuu hayo una taagneedaa buu rabaa madaxdu waxa ay u baahan tahay marka almuxaasaba waalcazl qiyaadadu waa caqdu ridaa maaha caqdi qasaba waxay fuqahadu yidhaahdaan cidda gunuda inuu madax noqdaaba gunuda in la casilana waa wax fudud cidda gunuda caqdurida hadduu cidda gunuda in madax laga dhigo ba gunuda in la rido bal aneegna cumar ku dhaqmi jiray qaar ka mid a ah, markaasaynu dareemaynaa iyo madaxda sidaa loola dhaqmaa noocay tay qawaacid cumariya waxa la yidhahdaa jiro caanah maxaa ka waxaa ka mid bay idhaaheen weedhaha cumar lagu yaqaanay mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraara nimanka madaxda ee wullaadda ah wullaadda joogtay waxay u dhigdhigmayeen baynu odhan karnaa dee dowladahan maanta jira ilantan khaliifo mala maanta e waa iska duwal yararoo meelaha ka jira waa waaliyadii meelaha xukumi jiroo kale khaliifo islaamiyay ba joogteen wulaadaasi cumar wuxuu kula dhaqmayey muslimiinta inaanay wax dhiba u geysan qof muslima inaan la dulmina ama madaxnimo inaan loogu xoog sheeganin qaacida qawaaciddiisa ka mida bay ahayd qaacidada labaad ee qawaaciddiisa ahayd nimanka madaxdaa inuu xisaabiyo yidhaahdo minayna laka haada qolu waraaqu qoro wuxuu yidhi adoon waxay baan ku oga haddana waxaa laygu yidhi xoolaad foofsatay bal halkaad ka keentay iisoo sheeg buu leeyay waa amiir dhan oo masaroo dhan xukuma camar ibn اlcaas ayuu leeyahy kaana cahdii bika an laa maala cindak waxla'aan baan kugu ogaa haddana in xoola kuu faafeen baan maqlay buu leeyahy minayna laka qaacida ama ah, cumaru yaqaana bay ahayd bal qaacidooyinkan siduu u isticmaali jiray qaar ka mid aan idin tusiyo ama siduu u ilaalin jiray bulshada dareenkeediiyo ummadda xataa mararka qaarkood baa wallaada la dulminayo dad ay ashtaka beena ka keenayeen siduu ula dhaqmay ashtakadu ay been tahay garanaya cumar inay been tahay waxay ahayd magaalo dhib reer kuufi reer kuufa qolo ka baa isu tagtayoo waxay idhaahdeen sacad aan ashtakayno sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray casharatulmubashiriin ka mid ahaabaa madax ah sacad baa war laga diray cumar baa laga soo ashtakaynaya laakiin waxay og yihiin cumar iyo siduu wax u qiimeeyo waxay la eegteen darfi yaro xasaasiya oo waa maxay waa wakhti gaaladu ayse soo urursatay muslimiintuna ciidamo ay ururinayeen dagaal lagu sii socdo khatara bay la eegteen wakhtiyadaasna muslimiinta kelmadoodu inay kala jabtaa waa wax adag waa dagaalkii nahawund la odhan jiray markuu dhacayay nahawund waa dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashu ka mid yihi waa beershiiyo dagaalkii ugu dambeeyaan rajaynayaa ee xuduudda lagaga saaray dagaalkaasi markuu dhici doono oo gaaladu isu soo urursatay oo aad u xoogan yihiin oo muslimiintu marka ay ciidamo ururinayaan bay ashtakadan geeyeenoo waxay u geeyeen cumar waxaa laga soo gaadhsiiyey cumarow ninkaa madaxda noo ahi cadaalad wax kuma qaybiyo wax ma sameeyo say u soo wadeen bay xataa idhahdeen salaadana ma yaqaano haddaba saxaabigii nebi maxamed la noolaa ay idhahdeen laa yuxsinu salaana xataa dadka wax sheegsheega de mar kasta madaxda waxaan laga sheegaya weligaa run ha wada moodi madaxda sida qofka caadigaaba wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa layidhi walaalka muslimka ee madaxda isagaaba ixtiraam dheeraada sii leh in la hubiyaa mudan dadku waxay jaraa'idku qoraan iyo waxa meesha qortaba waa buunburinaya waxaa la yidhi waxaa la yidhi maha wax soconaya cumar wuxuu lahaan jiray nin la yidhaahdo moxamed ibnu maslama saxaabi la odhan jiray oo la yidhaahdo wuxuu u qaabilsanaa waaliyiinta iyo waa mufatish caama baynu odhan karnaa waa tacbiirka cusub ee malaa'imka leh ninkan soo taxqiijiya soo baadha madaxda gobollada haysato oo dhan moxamed ibnu muslima buu soo diray wuxuu yidhi qadiyaddaa iiga warkeena moxamed ibnu muslima baa magaalada yimi masaajiddii magaalada buu si calana u tegey madax meel hoose lagula hadlaya waxaas ma jirto masaajidku iska taagaya sacad ibnu abi waqaas baa lay soo diray maxaa kaga cabanaysaa masaajiddii masaajidku tagaaba waxay dhahaan khayr waxaan ahayn kuma ogin saxaabigii nebiga si fiican buu wax u khayr waxaan ahayn kuma ogin qoladii mushkiladda soo samaysayna masaajidda way dhegaysanayana way aamuseen dadkii kalena waxba waa sheegi waayeen markii dambaa masaajidka reerkoodu leeyaha laysla yimi oo qoladatan ay ku boodnaayeen bani cabas meel la yidhaha masaajidkoodaa la yimi dabeetana wuxuu yidhi saxaabigii taxqiiqa samaynayey ilaahay baan idinku dhaariye nin waxooga waxa qarine intuu meesha wuxuu leeyahay moxamed ibnu salama ilaahay baan idinku dhaariye nin waxoogow waxa qarine usaamata bnu qataada nin la yidhaahdo oo nimankan mushkiladda wadaya ka midaba istaago markaasuu yidhi mar haddii aad na dhaarisay si siman waxuma qaybiyo dagaalkama qayb galo salaadda ma hagaajiyo waxbuu akhriye wixii markuu maqlay ayuu soo kaxeeyey bes intiinan iyayna keena baa la yidhi iyo sacadba madiinaa loo dhaadhiciyey cumar baa loo geeyey wixii bay akhriyeen cumar sacad wuu casilay sacad markay qoladii wixii sheegeen sacad nin awliyada ilaahay ka mida buu ahaa oo hadduu gacmaha kor u qaado la cabsado mustajaabu dacw ah ilaahay buu baryo wuxuu yidhi bay yidhahdaan culamaai taariikha allahuma in kaana qaalaha kadiban wa riyaa'an wa sumcatan faacmi basarah waakir ciyaalah wacaridu limucdalaati lfitan buu yidhi baa layidhi ilaahayow hadduu been ay tahay waxa uu sheegay oo istustusiyo ismaqashiis iyo madaxdan ku cadaadiyun dee uu uga jeedo ilaahayow indhaha ka rid buu yidhi oo carruurtiisa badi oo fitanka iyo mashkilaadka u bandhig intii uu sheegaa ku dhacday saacadkan waa indhabeelay ee gaboobay toban dumaruu dhalay meelahaasu haddana hablaa yaryareriyan jiray kan intii uu ku dhacay intii uu saacad ku habaaray ayaa ku dhacday cumar sacad ibnu abi waqaas dar'an lilfitna fi lmujtamac iyo inuu gooyo maaddat ljadal iyo iyo qaalba maadaama goob dagaal loo sii socdoo mashkiladu ay tiro badan tahay ayuu sacad casilay sacadka la casilaya waa kuma sacad waa saxaabi qiimo leh waa casharat almubashiriin buu ka mid yahay waa ninkuu nebi moxamed calayhi irmi fidaaka abi wa ummi cid kale uu ku yidhi weedhaasi ma jirta baa la yidhahdaa aabbiyo kugu furtaa sacad unbuu ku yidhi baa la sacd ibn abi waqaas waa ninka lagu tilmaamo awal sahm fii sabiili اllahi loo tuuro waa ninkii koowaadee tuura sacd ibn abi waqaas cumar markii uu geeriyoon doono wuxuu yidhi dada waxa ogaataan xadiidka bukhaari ku yaalla inaanan sacad cajziyo khiyaamad midna u casilin sacad inaanu nin karti daranoo wax maamuli kara aanu ahay u casilin inuu wax khiyaamayeyna inaanan u casilintaa ogaada buu ee muslimiintun kelmadooda inaan midoeyaanu casilayay walidalik wuxuu tilmaamayaa lixdan nin ee madaxnimada muslimiinta u sharaxan buu ku daray sacadkuu ka soo casilayeen halkaa haddana wuxuu ku darayay lixdii nine markuu dhintay uu yidhi ha laga doorto madaxweynaha muslimiinta ayuu ka waxaan leenahay cumar wuxuu raadinayay bulshada muslimiinta ayaa isku xidhnaankeeda waxa uu tilmaamayaa caqdiga ka dhaxeeya bulshada muslimiinta inuu yahay kalgacal iyo walaalnimo iyo kalsooni inaanu marnaba burburin madaxnimadu noocaasi ku macaanta madaxnimadu waxay ku macaantay inaanay noqonin almuqaalaba walmushaaxana meel xoog lagu kala qaado iyo isqabqabsi iyo digdig waayo taasi ma keento cadaalada aasaasna waxa uu ah caqdigu inuu ku salaysay waxa dadka muslimiinta isku xidha wax raalli laysaga yahay iyo walaalnimo war salaad baa ugu yaroo nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidku sheekh ilalbani xasanka saxiixa uu ku tilmaamayo bimajmuuci turuqi manama qowman wahum lahu kaarihuun ninka dad salaad tukiya buu nebigu iyagoo karahsan maxaa ku dhacaa salaadiisa halkan laba dhaafiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sheekh maxamed haddaynan rabin inuu ina horgala maaha waynu ka banneeyaa meesha nabi maxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam man amma qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad tukiya salaad iyagoo nacaya oo aan doonaynin salaaddiisa salaaddiisu tarquwadiisa ma dhaafto kalxamihiisa ma dhaafto baa la yidhi oo kan masaajid baanay dhaafayna ka dadkoo dhan yidhi waa hor fadhiyaya ka warran iyadoo aan la rabayn xaggay isaga dhaafaysaa markaa hal masjidkii hor fadhiistay laga kicin kari waaya intaan ku tilmaamay laakiin ka ummadoo dhan yidhaahda waan hor fadhiyayaa kici maayo maca daalika aan kurhigani waa kurhi sharciya inuu yahay waan iska nacnaya isku qolo ma nihin iyo reer hebel inayna maamulaha baabkaa laga warrami maayo waa kurhi sharciya waa in wax shareecadu diidan tahay inuu madax ku noqdo ay meesha taallo ama imaamuu ku noqdo inay meesha taallo sacad ibn abi waqaas oo casharat lmubashiriin ka mid a waxaan rabaa waxaan si cad u soo qaadanaya madaxdeennu inay barato muranku hadduu bato inuu iskaba tago sacad mar labaad baa haddana la casilay waxaa casilay cumaan ibnu cafaan wakhtigiisii kuufaa mar kale haddana madax looga dhiga marka kan maxaa lagu casilay culimmai taarikh waxay dhahdaa markan labaadee sacad la casilay waxay ahayd kuufa markii dowladdii islaamigaed ay ballaadhatay shaqooyinka waa la qaybqaybiyo wadaa'if badan baa laga dhigay madaxnimada gobolka m wilaayada waxaa haystay sacd ibn abuqaas baytulmaalkana qaslada dowladda iyo xoolahana waxa gacanta loo geliyey cabdilaahi ibnu mascuud saxaabigii kale loo odhan jiray sacd ibn abuqaas baa baahday bal nigaa madaxdee lacagta u baahday adaarag wuxuu u tegay cabdilaahi ibnu mascuudoo daynisii buu yidhi muddo qabsaa la yidhi aad ku bixinaysa daynta mudduu qabsaday dayn muddo leh ayaa ninkii meeshaba maamulayay la siiyey yaa siinaya cabdillaahi ibnu mascuud wakhtigii markay gaadhay ba cabdillaahi ibnu mascuud yima wuxuu idhi lacagta iska keen sacdow baytulmaalkaa lahaaye sacadna markaa lacag ma hayni wuxuu yidhi waxba ma hayee allay allayga sugo lagaa sugi maaya buu yidhi cabdillahi ibnu mascuud imankaa dhigaysaa madax waa tahay laakiin xaquma lihid xoolaha muslimiinta inaad qaadato dayn baad gashay wakti bay lahayd wakhtigii bay gaadhay waad bixinaysaa sacdiyabay ka taagtaagantay iyo cabdillaahi ibnu mascuud cabdillaahina wuxuu leeya lacagta waa la keenayaa sacadna wuxuu leeya wakti sacad markii dambuu xagga rabbi u jeestoo gacmaha korka u taagay laakiin sacad hadduu gacanta taago dadku aad bay uga cabsan jireen cabdillaaha arkay sacad oo gacanta sii wada allaahuma markuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi waylak dul khayran aw sugud waar hooge ama khayr ku ducee ama gacanta dhig saacad gacantuu ka daayay labadoodii eesaystaa loo geeyey cumaan ibnu cafaan cumaan mar kaluu saacad casilay imaam min a'immati almuslimiin oo sacd ibnu waqaasa oo min alcasharati almubashiriina ayaa lagu casilayaa dee inuu iska bixin kari waayey imam min aimmat muslimiin oo sacd ibn waqaasa ayaa muslimiin murmay daraaddood la yidhi si wadajooga dadka muslimiinta uu fiicnaado inuu ka dhaadhaco madaxdu markay noocaa tahay ayay dadkuna shacabkuna dadnimada dareema iyo karaamada u dareemaa madaxdoodu inay yihiin dad la weyneeyo oo mubajaliin agtooda ku ah, oo muxtaramiin oo samc iyo taaca leh oo la aqbalo laga dambeeyo axmed ibnu xambal xadiidka warinaya imam shaakir oo xasan ku tilmaamayo yani waa wadh weedhs uu leeyahay cumar bnukhadaab baa khudbadeeyey isagoo dadweynaha muslimiintaa la hadlaya khudbadiisa waxa ka mid ahay wardadow madax baan soo diray shacabkii buu la hadlayaa madaxdaa idinkumaan soo dirin buu yidhi inay idin garaacaan iyo inay xoolaha idinka qaataan laakiin waxaan idinku soo diray buu leeyay inay diintiina idin baraan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee faman fucila bihi shay-un siwaa dalika falyarfachu ilay ninkii waxa waxaan ahayn madaxdaasi ay ku samayso aniga ha ii soo sheega buu yidhi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waan uga goynayaa buu nin kastoo madaxa ama dawlad haysta ama meel kastoo haysta haysta oo muslim kale wax ku sameeya waan ka goynayaa buu camar ibnu caas oo masar markaa xukuma camar ibnu caas saxaabigii la odhan jiray oo masar markaa xukumaba wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin waa madaxda la leeyahe waxba laga jarayaa camar baa hadda wuxuu yidhi amiir almu'miniinkiiyow ma nin madaxda muslimiinta ka midi ah, shacabkiisa muslimkaa mid ka mid ah, haddii uu edbiyo oo uu uleeyo mayaad ka goynaysaa markaasuu cumar wuxuu yidhi ii wladii nafsu cumarin biyadih idan la aqusannahu minhu haa buu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waa ka goynaya oo sidaanan uga goyn buu yidhi anigoo arkay nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam oo leh nin walbaba wixii aan geystay iga gooso nebi moxamed oo naftiisa qisaasayaan arkaye madaxda saan u sii daayaa buu leeyahy waxay dadka u geysato war hooyaygo eraygan u fiirsa haddaba wuxuu leeyahy war dadka muslimiintaa ah ha garaacina yay dulloobine dawladda hadday bawarkeeda isticmaashay askarteeda iyo dadka burburiso oo jajabiso xidho mabaaxista lagu tuuro dadkuba wuu dulloobayaa markaa dad ibdaac iyo sharafti iyo caqligu ku jiro noqo qof baqayaa caqli kuma jiro dawladda ummadda ka talinaysa hadday noqoto dawlad laga cabsado ummaddo dhan way dulloobaysaa cumar wuxuu leeyahay war hooya ha garaacina dadka muslimiinta ayay dulloobine walaa tujammiruuhum fataftanuu war ha gubina buu leeyo markaa si aydan u fidnaynin haddaad dadka toorjargaraysaan wararmay diinta ba idinka baxaan buu leeyahay fidnoobaan walaa tamnacuu xuquuqahum fatukaffiruuhum buu war xuquuqdooda ha u diidine yay diintaba idinka tegine ha dhibina dadka buu meelaha kaymaha iyo waxaana ha dejininayaan cadowgu si ay u fahamtaan qadiyaadkan tusaalayaasha wakhtigii cumar baan idin siinaya in allah waxaanan isku dayayaa in badan sanadkooda waxyaabaha la qurxiye inaan tilmaamo sanad xasana waxaa qisaska lagu soo arooriya waxaa kamida mid ah jariir ibnu cabdillaahi ayaa wuxuu leeyahay rajul muslimiinta ka mid ah, oo la socda abi muusa alashcari iyo ciidankiisa oo nin dagaalada aad ugu adag ahaa ayaa dagaal badan sameeyey dabeetana cadowgu markii uu dagaalamay kadib uu soo noqday wixii uu xaqa u lahaa ee furtay haniimadii ayuu abu muuse nus siiyey muu wada siinin abu muuse alashcari ayaa bacdu sahmihi qayb ka miduu siiyo waxbuu ka reebay mala un dana kale u rabay inuu ku fuliyo daraaddeed buu uga reebay ninkiina nin ad adag buu ahaaye wuxuu yidhi qaadan maayo ama waxaygii o dhan baad wada keenaysaa abu muusew ama qaadan maayo la tag abu muuse arintii wuu ka cadhoodayoo ninkii waa la karbaashay labaatan jeedoonla waa lagu dhuftay timaana waa laga xiidhay ninkii timihiisiibuu iska soo guntaday laga xiidhay oo dabeetana uu iskaga yimi meeshii madiinuu yimi cumar bin alkhadaab oo meel fadhiyuu soo galay baa layidhi jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabiga la yidhahdee warinaya warka kan baa wuxuu leeyahy cumar dadka ugu dhodhow baan ahaan jirin dabeetana ninkaasaa intuu soo galay ayuu jaabkiisa gacanta geliyo timuu ka soo saaro cumar buu laabta kaga dhuftay tima uu sito waa kuwii madaxiisa laga xiidhay dabeetana wuxuu yidhi lowla naar eraygaasoo quru yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi sadaqt lowla sadaqa wallaahi lowla annaar yacni waxa uu ka cabatay una uu soo socday cadaab buu ka baqayay warkiisii buu ka warramay amiir اlmuminiina buu yidhi abi musa alashcari saxaabigii la odhan jiray waxaasi igu sameeyey warkiisiibuu ka warrabay cumar warkiisu wax badanba maaha ma intaasa ahaa waraaqii keena buu yidhi waraaq buu u qoray abi musa alashcari aلsalaamu عalayk ama bacd faina fulanan ahbaranii bkada wkada fain kunta facalta dalika fii mala'in min الnaas facazimtu calayk lama qacadta lahu fii mala'in min annaasi xataa yakhtasa mink waraaq buu u qoray cumare uu leeyahay muusow salaani korkaaga ha ahaato intaa kadib abi muusa alashcari ninka kan haddaad waxaan ku samaysay meel dadku wada joogo idinkoo jooga waxaan ku amrayaa meel dadkoo dhammi fadhiyaan inaad u fadhiisato isna intii kugu sameeyo waa ninkii meeshaba haystay ayuu umar wuxuu leeyahay fadhiiso adna labaatanka jeedalla waa lagugu dhufanaya tibaana waa lagaa xiirayaye haddii aad meel gaara intaad la tagtay aad ku samaysayna waxaan ku amrayaa iminkana intaad meel gaara la tagtay inay intii kugu sameeyo yacni ninka kan wuxuu leeyahy dadnimadiisii buu cumar tijaabinaya in loo soo celiyo xataa ma aha inaad ka gudato oo qura ee waa inaad hadduu meel fagaaraha kaaga sameeyey fagaare kaga gudo adiguna markii la yimi ee waraaqdii loo keenay ayaa dadkii baryeen ninkiiyo waxay idhaahdeen war saxaabigii nebiga ee ha ceebaynina iska cafi waa diiday marsiin waayo maysi soo taagay saxaabiga iska cafi waxba waa marsiin waayo abi muuse alashcari wuxuu iska daaye halkaasuu u fadhiistay intaa kugu dhuftay goosa baa la yidhi labaatankaagii ulood iyo tamaxiirkaagiiba markii uu isla soo dultaagay ee warkay cid ka mancinaysa inaanay jirin ee uu isna awoodo inuu intiisii goosto ayuu gacmaha kor u taagay cirkao wuxuu yidhi allaahumma innii qad cafawtu ilaahayow haddaan u dhaafay haddaba awal madax iska dhigaya de uu ismoodsiinaya inuu iga xoog badan yahay hadda waxaan arkaa buu leeyahay de waxaa igii laga ogolyihi oo madaxda dhaaf kan dhaaf laakiin iminka wax walba ogolaaday markaasu wuxuu leeyahay allaahumma innii qad cafawtu waan dhaafa qiso kale abu muuse aan soo arooriyo oo iyana sanadkeeda culamaa iyo taariikhka ka mida ay ku tilmaameen inay xasan tahay cabdilaahi bnu camar cabdillaahi bnu cumar ibnu khaaab ayaa wuxuu leeyay annagoo safar ku jirno cumarna nala socdo ayaa nin buu meel ka arkay cumar socodka soo dheeraynaya markaasuu cumar wuxuu uhi war ninkaasi ina daba socdaabaan u malaynaya balaan sugno waa fadhiisiiyey neefkiisii cumaroo waa u joogay dabeetana ninkii baa yimi markuu cumar isla soo taagunbuu oohin bilaaba cumarna ninkan buu ka naxay sidan uu ooyo cumar laftiisaa ilmeeyaa la yidhi dabeetana wuxu war waa maa sha'nuku war arrinkaagu waa maxay wuxuu yidhi amiir almu'miniin anigu khamraan cabay buu yidhi dabeetana abu muusa alashcari wuu ijeedalo khamrigii wuu iga gooyi jeedalkiiaa xaqa mudnaa laakiin wejigana wuu madow buu iga mariyey magaaladana wuu igu wareejiyey dadkana wuxuu amray inaan layla hadal ninkana wuxuu sheeganaya inuu qabri cabbay wuxuu kaloo sheeganaya inta magaalada la mariyey in la yidhi ninkaa iyo aan cidina la hadlin kadib buu yidhi ninkaasi markuu waxaa igu sameeyey waxaan ku hamiyey buu yidhi inaan seeftayda qaato oo madaxa ka gooyo ama inaan adiga ku imaaddo oo meel aan abu muuse joogin aad igeyso meel kale aad ii musaafuriso igeyso mararka qaarkoodna waxaa baan ku hamiyey bu yidhi inaan iskagaba kiin tago dhulka gaalada aan dego meesha muslimkaba inaan ka tago dhul gaalee dego cumar baa ooyo dabeetana wuxuu yidhi marnaba ima farax gelinaysa inaan waxaasoo dhan helo oad horta gaalo u tagtaa ima farax gelinaysa buu cumar yidhi ee haddaad ka mid tahay kuwii khamriga cabay war dadkuba jaahiliyadii khamriga waa wada cabbeen buu yidhi dee waana lagaa gooyey wixii abi muuse alashcari buu waraaq u qoray wuxuu ku yidhi hebel baa ii yimid ninkaasaa yimo waxaaya waxaa kaa sheegtay ee kitaabkaygaasi markuu ku soo gaadho dadka shiriya waxaad u sheegtaa inay la fadhiistaan waxna ka gataan lana dhaqmaan hadduu ka toobad keenay wuxuu sameeyeyna markhaatigiisana aqbala dharna wuu soo siiyey laba boqoloo dirhamna ninkii wuu siiyey riwaayaad kaleo xasana laftooda qaar kale waxay sii tilmaamayaan welibaa dheeraad bay kusii darayaan kullu dalik waxay tilmaamayaan cumar wuxuu diidanaa madaxdu inay dullaysato shacabka muslimiinta ah inaan qof muslima ah la xidhi karin la garaaci karin la tumi karin la caayi karin la maagi karin la dhici karin dadku markaasay dad sharaf la noqonaya iyana markaasay madaxdooda ka dambaynayaan waxaynu tilmaamaynaa madaxdii uu cumar doortay waxay ahayd madax noocaasiya xoolaha cumar wuxuu ugu dhaqmayay dadka muslimiinta ah allaha jacalanii khaazina xadiidka imaam axmed iyo kayrkiiba akramna uu leeyah akram dayaal cumar waa saxiixa uu leeyahy in allaha jacalanii khaazinan lihada almaal cumar wuxuu xoolaha kan ilaahay ilaaliyuu iga dhigay qasnaji baa layga dhigay iyo waqaasiman lahu iyo inaan dadka u qaybqaybiyo haddana intuu qaybqaybintii ka noqduu yidhi bal illaahu yuqsimu ilaahay baa qaybinaya cumar wuxuu odhan jiray waxaan idiin sheegayaa buu yidhi xoolahan waxay iiga bannaan waa ummadoo dhan ninkii maamulayay mare aan jiilaalkii xidha iyo midaan xagaagii xidho iyo xajka neef aan xaj iyo cimrada ku tago iyo nin quraysh ka midi waxa uu cuno oo aan foqoradana ahayn akhniyadana ahayn nin quraysh ka mid oo dhexdhexaadii wuxuu ka cuno un inaan ka cuna buu leeyahay waxa uu tilmaamaya dadka muslimiinta haddii cadaalad lagu dhaqo oo dulmiga siyaasiga u joogsamo haddii tarwadooda iyo hantidooda si cadaalad oo siman loogu qaybiyo hawradii ma dhacayso iyo dhibtu toona maalin maalmaa ka mid ah ayaa khudbad waxaa akhriyey waa abu yacla iyo abraani fi lkabiiri walawsat uu soo aroorinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamayo mucaawiya khudbadeeyey jimce markii madaxweynaha muslimiinta ahaa mucaawiya wuxuu yidhi khudbaddii jimce istaagay inama almaalu maaluna walfayu fayuna waar xoolaha annagaa iskale buu yidhi haddaan madaxdiin faygana annagaa leh cidina laba hadal dadkii waa la dhagaystay uu iska tegey jamcihii labaad buu haddana khudbadeeyey sidiisi leeg buu wuxuu yidhi almaalu maaluna waalfayu fayuna xoolaha annagaa le faygana annagaa le buu yidhi dabeetana cidina ma radinina wuu iska tegey jimcihii saddexaad buu haddana istaagay markaasuu yidhi almaalu maaluna waalfayu fayuna war xoolaha nagaale buu haddana jimcihii saddexaad ku khudbadeeyey nin dadkii masaajidka soo xaadiray baa istaagay oo wuxuu yidhi kalla bal ilmaalu maaluna waalfayu fayuna nin muslimiintii dadkii soo xaadira istaago wuxuu yidhi waxaad sheegtay waxba kama jiraan xoolaha annagaa leh haddaanu shacabkii muslimiinta anahay dadka muslimiinta ah faygana annagaa iska leh man xaala baynana wa baynahu xaakamnaahu biasyaafina buu waliba yidhi intuu istaagay cidda isku dayda inay annaga iyo xoolahaana kala dhex gashana seefaha iyagaanu kaga warkeeraynaa buu yidhi waa amiiruulmu'miniinkii ninka caynkaa lagu leeyahay ninkii isku daya buu yidhi xoolaha iyo annaga inuuna dhex marana seefteedaanu kaga warkeenaynaa waa iska fadhiistay ninkiina khudbaddiisii jimce markuu dhammaystay imaamkii muslimiinta ee salaaddii dadkii uu tukiyey ayuu yidhi wararkii igu waa loo yeedhay sariirtii madaxnimaduu dhinaceeda fadhisiiyey intuu u ayuu sariirtiisii madaxweynaha ama kursigiisii umbaa la fadhiisiiyey ninkii soo galay masaajidka yidhi xoolaha annagaa iskale aad ugu malahidda wuxuu yidhi dadkana igu yeedha dadkiina waa loo yeedhay mucaawiya bnu abi sufyaan wuxuu yidhi jimcii hore waan idin la hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii labaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii saddexaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idhi cidina iima jawaabin jimcihii saddexaad baa ninkaas u ii radiyey buu yidhi axyaanii haada axyaahu llah buu yidhi axyaanii haada kanaa i nooleeyey buu yidhi ilaahay ha nooleeye maamuyo shacabku waxbaraya wuxuu tilmaamayaa maalmaha hore oo dhan dadka buu tijaabinayey dabeetana markii la radiye layidhi war xoolaa annagaa leh aduguma lihin faygana annagaa leh ayuu wuxuu leeyahay ilaahay ha nooleeya kani wuu inooleeyey buu yidhi waayo waxaan maqlay buu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam xadiidka abubakar mucaawiya sheegaya waxaan maqlay nebigoo leh sayaatii qowmun yatakallamuuna falaa yuraddu calayhim yataqaaxamuuna fi nnaari taqaaxum alkhirada buu yidhi waxaan maqlay nebigoo leh dul baa iman doona intay hadlaan cidiba aanay juuq u odhanayn loo wada nacmulaynayo oo naarta ugu daadan doona siday qiradadu u daadato yacni wuxuu leeyahay mucaawiyata bn abi intaan hadle haddii lay radin waayo waxaan ka baqay kuwii nebigu yidhi naartay ku daadanayaan inaan ka mid noqdo laakiin markuu kani radiyey waxaan gartay buu leeyay inaanan ku jirin kuwii nebigu yidhi maxay naartay ku daadanayaan waa madaxdii muslimiintaoo shacabka baraysa inuu shacabku radin karo oo ninka madaxdaa la odhan karo waxaad sheegtay waxba kama jiraan waxaad sheegtay sax ma aha in la odhan karo waa mucaawiyata abu sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan weeyaan oo leh xadiidkaa nebigaa igu dhagoobi waaye madaxdu hadday jeclaato wax kastoo ay tidhaahdaba in la yidhahdo waa runtii bale markuu maqan yahay haddii wanaag la rabo in la sheego waa sidii madaxweyneu yidhi haddamaba odhanin madaxweynaha sida yidhi adhi madaxweynaha waxaa ka mid ahay waxaasoo dhammi maaha wax sharcigu sheegay madaxdu waxay leedahay in laga yasa maaha waa in loo ixtiraamaa loo ogolaada laakiin in sidaa aalihada ama ambiyada loola dhaqmana xaquma leh walidaalik buu wuxuu ina barayaa mucaawiyata bn abi sufyaan inay madaxdu kuwo la radin karo noqon karaan war muslimiinta waa inay bartaan markaas madax iyo mijaba in laysu naseexayn karo madaxdana in la odhan karo waad qaldantay hantida waa in la bartaa inay ummaddu leeday inaan la burburin la jejabin dadkaa cadhoodaa lagu odhanaya hantidii ummaddu lahayd baa la bursiyey loo burburiyaa dadkaa leh imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray cumar bin alkhaaab ayaa wuxuu waraaqu odhay adrabijan meesha nimanka la yidhaahdo ee eeran dusheeda ah muslimiintu markii halkaa maraysay ninkii haystay cutba ibnu farqad saxaabi nin la odhan jiray oo maamulo ka ahaa ayuu waraaq u qoray waraaqda cumar muxuu ugu qoray yaa cutba innahu laysa min kaddika walaa kaddi abiika walaa min kaddi ummik waar cutba ugu yidhi xoolahaad haysaa waxaad xoogsatay maaha aabbahaa midu xoogsadayna maaha hooyadaa waxay xoogsatayna maaha buu madaxda abu cumar sidaa ku ee faashbic lmuslimiina fii raxaalihim mima tashbacu minhu fii raxlih waxa aad cuntee ka dheragto muslimiinta kalena waa inay ka dheragtaa buu ku yidhi wayaakum watanacum waxaan idinka digayaa buu yidhi inaad nicmada iska badbadisaan iyo dhargaaleedka inaad xidhataan iyo buu yidhi dharka xariirta inaad isku xidhxidhaanna waan idinka digaya xadiisku saxiixu muslimku ku yaalla madaxdu marka caynkan loo qiimeeye waxa weeyaan waa shaqaalaye waa kii taarikhyahanadu waxay soo qoraan abu muslim alkhawlaani abu muslim alkhawlaani waa awliyadii muslimiinta hore nin ka mid ah nin taabici ah cahdigii nebiga noolaa ninkii aswad alcilsi ninkii sheeganayey nebinimada intuu dabka ku riday ayaa dabka ilaahay sidii nebi ibraahim u bakhtiyo u ka baxay abu muslim alkhawlaani inta dab lagu riday ayuu guban waayey dabeetana kii nebiga sheeganayay sidii gube gubi kari waayey bay idhaahdeen nebinimadu kaa fasaadinaya waddanka ka eri waa la saaray markaasi madiine wuxuu soo galay iyadoo nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam oo xilligii abibakar ay tahay buu soo galay kaa saxaabi ma noqone taabici buu ahaa muhadarama abi muslim alkhawlaani baa tegey baa layidhi shaam dabeetana wuxuu soo galay mucaawiye dabeetana wuxuu yidhi assalaamu calayka ayuha alajiiru nabadi korkaaga haataniyow shaqaalo ahi buu yidhi waa madaxweynihii amiirkii muslimiinta qoladii ag fadhidaybaa waxay tidhi alamiiru ya abaa muslim abaa muslima waxaad tidhahdaa amiirka markaasu wuxuu ku celiyaa asalaamu calayka ayuha lajiiru shaqaalow nabadgelyo korkaaga ahaato markaasay yidhahdeen alamiiru mucaawiya markaa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdaan dacwa abaa muslim huwa aclamu bima yaquul war abuu muslim iska daaya abaa muslim alkhawlaani isagaa og waxa uu sheegaye isagaa idinka ogaal badana iska daaya dabeetana abu muslim markaasuu waaniyey mucaawiye waana dheero ay ka mid tahay waar wuxun baad la mid tahay buu yidhi nin xoola la raacsaday ninka xoolaha aad raacsataa hadduu teeda liita qodaxda ka gooyo hagaajiyo oo gaadhsiiyo oo ay naaxdo oo fiicnaato hadhow mushqaayadiisana waa la siiyaa abaalmarin dheeraadana waa loogu daraa buu yidhi ninkaad xoolaha u dirataa hadduu taliidatana cidla kaga tago ta kalena sidii u weedhaya ay dhuubato oo bakhtido waa la ciqaabaa buu yidhi waxna lama siiyo xoolaa lagu raacsadayo waa sidaad ka yeeshaa buu ku yidhi mucaawiya lagu raaciyey waa sidaad ka yeeshaa buu tilmaamaya cumar bin alkhaaab wuxuu baray dadka muslimiinta inay ku dhaqmaan qaacida madaxda in la weydiiyo minayna laka haada war waxaan xaggaad ka keentay wakhtigo aan idinku tiro si kooban baan u odhanaya raggu caynkaa ku sameeyey abu hurayra ka mid ah khaalid ibnu waliid baa ka mid ah camar ibnu abilcaas baa ka mid ah waaweyn buu cumar ku sameeyey bale ragga qaarkood xoolihii ay wateen buu wuxuu yidhi waxa la yidhi xagaa ka keenteen markaasay sheegteen inay tijaare iyo baac mushtar waxoogaaga aad bixisa mooyaane wax kaleanu ka baac mushtaraynin markaasuu yidhi waxaan ogahay inaa muslimiinta suuqyadoodiiyo wuxuu adda ku gasheen waa madaxdii iyo u yaro banneeya waxbaa kollayba magaca ku qaadeen buu yidhi xoolaha badh baa keenaysaa magaca madaxnimada kolay fursadaa laydinku sii siiyey buu cumar tilmaamaya aan qofka caadiga heli kareen marka tashtiiru maalikum baan rabaa buu yidhi xoolaha inoo kala qaybiya qayb baa ku daraysaan maxay baytulmaalka khasnada dawladdaa qayb ku daraysaan waxay ahayd inuu kula dhaqmo dee sunnadiiba nebiguu kula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam nebigaa nin shaqaalaha diray xadiidkii bukhaari iyo muslimba ku yaallay dabeetana xooluu soo ururiyey markii uu soo noqday ayuu yidhi xoolaha intaana idinkaale intanaana hadiyad laysoo siiyey nebigaa wuxuu ku yidhi afalaa qacadta fii bayti abiika wa ummik fanadarta ayuhdaa laka am laa maad guriga hooyada iyo aabaha fadhidiid oo eegtid in hadiyad laguu keeno iyana laguu keenin yani shaqada muslimiinta aad ku soo qaadatuu nebigu tilmaamaya alayh salaatu wasalaam dabeetana nebigu alayh salaatu wasalaam intuu masaajidka yimi intuu salaad tukiyey dadka kadib ayuu khudbadeeyey markuu ilaahay subxaana wa tacaala ammaanay buu nebigu wuxuu yidhi fama baalu lcaamil nastacmilu fayaatiina fayaqulu hada min camalikum wahada ma uhdiya ilay waa maxay buu nebigu yidhi alayh dadkan shaqaale aanu diranayno ee intay soo noqdaan odhanaya ninkii shaqaale dawladda u diratay intanna idinkaale intanna ana hadiyad laysoo siiyey war muu guriga aabbihii hooyadii fadhiya buu yidhi wax loo soo hadiyeeyo fawalladii nafsu muxammadin biyadih laa yaqullu axadukum minhaa shayan ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee buu leeyay nebi maxamed intuu dhaartay calayhi salaatu wasalaam intaa in kama xadaan buu yidhi ilaa iyo aakhiro waxaa imanaysaan maalinta qiyaame iyadoo kii awr xaday awruu dushiisa saaran iyo uu doobiyayo awrdoobiya iyo adigoo sida waa awrkaad maalka dawladda iyo muslimiinta ka xaday kii saac xaday isagoo saac maxay khuwaar leh ceeya bannaaxinaya kii la xaday iyo ri xaday iyadoo ee'anaysa ama cabaadaysa inay iman doonto faqad balaqtu buu nebigu uhi waa idin soo gaadhsiiyey madax yahay waa idin soo gaadhsiiyey buu nebigu tilmaamaya madaxdu inay xoolaha ummadda iska ilaaliso koobkaad cabtaba koobka kale lagaa qaada inuu nimankaad laba shaha cabtaba mid bay dawladdu qaaday kaasi waa inaanay isku cunin ee waa inay bulshada dib ugu soo celisaa waataynu nihi cumar wuxuu madaxda ku lahaa hebelo waxay soo gaadhay inaad xoola foofsatay wa ahdii bika qabla dalika an laa maala laka buu yidhi berigii waxaan ku ogaa inaanaad lahayn ee soo sheeg xoolaha meeshaad ka keentay tijaariya waxbuu sheegsheegto wuu ku celiyey is iyo warkaa iga daa warka maaad ii sheegin meeshii aad xoolaha ka keentay dib u soo sheeg casrigan bay fahmeen duwalka maanta nawcun maa dadka is-ixtiraama nidamkooda ixtiraama maanta duwalka dunida waxaa jira waxay yidhaahdaan taqdiima dima almaaliya mas-uuliyiinta sare wasiirada iyo madaxtooyooyinka iyo kuwa bangiyada qabsanaya waxaasiy intaan shaqada loo dhiibin duwalka reer galbeedka waxay ka qoraan waxa la yidhaahdo addima almaaliya inuu keeno hantidaadoo dhan waa inaad caddaysaa intaanad madax noqonin oo intaan mas-uulka madax lago dha madaxweynaha laftiisaa laga soo qoraya maxaa laga qorayaa waxaa laga qoraa waraaq buu buuxinayaa foom ay ku qoran tahay isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa wixii da'yar wixii ay hanti haystaan maguuraana iyo hanti guurta labadaba accounts wixii ugu jira wixii uu leeyahay shirikaada wixii ashuma wixii sanadaada wax allaaliya wuxuu maal leeyahay dhan buu qorayaa xataa waxa la qoraa wixii gurigaaga yaala macaadin ama gabadhaadu ay isku qorqorxiso ama carruurtaada lagu qorxiyo ama guriga yaallo o dhan baa la qoraa xajaar tamiina wixii ah waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa intaa iyo wixii dayn lagugu leeyahayba waa la qoraa si markaad madaxtinimada dhammayso loo ogaado waxa kugu soo kordhay dakhligaagii miyay ka badan mise kama badnaa maalintaad madaxweynenimada ka daadegto ama wasiirka ka daadegto ama bankiga ka daadegto waa in la ogaadaa hantidaadu marka kan inta ay maraysaa miyay ka badan tahay intii markii hore aad haysatay in macquula ma tahay mise ma aha waayo waxay idhahdeen waa in madaxda intii ay madaxda ahayd inay suuqyada madow iyo khasiilul amwaalka iyo rishwada iyo shirkadaha laaluushkooda iyo baabka inay wax ka qaadiyo in kale waa inay caddaataa waa duwalka gaaladaa maanta sida tan isticmaala laakiin cumar cahdigiisii buu isagu taagnaa minayna laka haada madaxday xaggaad wax ka keentay innagana waxay noqotay shalayto mid shaha shaxaadaya ee uuna xagga dawladda u kacay soo barrita daara waaweyn ama bakhaarale ama bacmushtana ficlan wuu soo xaday muran kama taagna xataa haddii hadiyada loo siiyey waxay ahayd inuu ku daro meesha dawladda inuu ku daro intuu hayo mansabka ummadda may ahayn inuu wax ku cuno ama uu wax ku qaato may ahayn war dadka is ixtiraamaya waxa laga yaba idinka inay su-aalo basiita idin noowaan john f kennedy gii maraykanka madaxda ka ahaa ayaa islaantiisii yurub soo qaabatay shir jaraa'id isagoo ayaa mid suxufiyu yimi oo su'aal buu weydiiyey uu yidhi islaantaadii way dhoofto maraykankaay qabat eh, waxay qabatay yurube ma jeebkaagay ka dhooftay baa la yidhi mise khasnada dawladda waa madaxweyne su'aal la weydiinayo mala inagu intaa isma weydiinayno laakiin waxay ahayd in la isweydiiye min ayna laka haada maantana waxaad maqlaysaan madaxda dhacday ee la tilmaamayo la leeyahy waa la banu cali shan milyaar bay yidhaahdeen baa iminka inta la hubo ee bangiyada la hayaa marka laga taga bay yidhaahdeen qasnadihii qusuurtiisa dhex taallay wixii loogu yimi marka laga tago derbiyadii gurigiisae la jafay wixii lacag ku jirtay shan milyaar haguu ka keena sharikadula mise taajir baa madaxweynu ahaya waxay leeyihiin xusni mubaarak toddobaatan milyaar wax ku dhadhow bay sheegsheegayaan hadda kadaafiga kan culamo badani gaalaysiinaysa isagu wuxuu sheeganayaa siddeetan iyo laba milyaar bay idhaahdeen iyadoo barjadka dowladdiisuba sanadka kan barjadka dowladda libiya waa milyaar bilyan weeyaan barjadka dowladdu keligii baana haysta baa laleeya oo isagoo askariyu meesha qabsaday xagu kaga heenay waa minayna la kabaan oolin maantoo qura waxa kani may dhicin horena way u dhaceen yacni taarikhda islaamiga aan idinka warramayo bayjaj qurux badanina waa ku jiraan bayjaj madoobina waa ku jiraan iyada lafteeda laakiin waxaynu u baahannay inaynanun isweyddiinnin ama dulmiga aan aqballo ama se fawda aan u baxna inaynan aqbalin labadaa midnaba laakiin la aqbalo maxay inay dadku cadaaladda u baxaan dulmigu hadduu bato kuwa kuwan ka daalimsan baa caalamulislaami hore u soo maray ma maqasheen alxaakim biamri illahi nin la odhan jiray abu caliy almansuur ibnu alcaziiz billah dowla alfaatimiya fii eh, masr dowladdii ka talin jirtay nin imaamu dahabi oo a'immat aljarxi watacdiil ka mid ah oo ragga kelimaadkoodu ay wax ku tacdiiliyaan ama jarxiyaan uu miisaaman yahay ayaa fii siyari aclaami alnubala wuxuu ku tilmaamayaa kaana shayطaanan mariidan jabbaaran caniidan kaiira talawun safaakan lidima khabiiu nixla intuu soo waday waday buu wuxuu ku tilmaamay kaana fircawnu zamanihi buu yidhi waa imaam dahabi oo a'imat aljarx watacdiila baa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa shaydaan madax adag oo jabbaara oo caniida oo kana oo kana markuu soo sheegay buu yidhi war fircoonkii wakhtigiisu ahaa buu yidhi imaam suyuuطi baa wuxuu leeyahay kaasi markuu madaxda ka ahaa meesha tan a'imada khuaba jimca waa akhrida wuxuu ku waajibiyey magaciisa marka la soo qaada la yidhi ummadda muslimiinta oo dhammi waynay istaagtaa ijlaalan lidikrihi wa ismihi bay yidhaahdeen amiir marka la doorayaan xaakim biamrilah la yidhahda masaajidka waa inu istaagaa ilaa iska taagi jiray buu leeyahy imaam siyuuti bale reer masar waxa u gaar marka magaciisa la soo qaado dadka waxaa waajib ku ha wada sujuudaan waa loo sujuudi jiray ibnu hani gabayaaga waa ninkuu u tirinayaan filaya maa shi'ta laa maa shaءat اlaqdaaru gabal laydhaa ma maqasheen waa isaga kii loo tirinayay hada alxad wuxuu gaadhsiisnaa xad waxay yidhahdaan wakhtigu madaxdaa ilaa siddeed iyo toban kun buu dilay xataa wuxuu layn jiray waxay yidhahdaan maanta wasiir ka dhigaa mudduu buunbuuniya birritun buu dilaa berigii dambe xataa wasaaradda waa laga biqi jiray oo ay birru ku dilaya haddana hadaad wasiiru noqoto hadda maa laga yaaba inuu ku dilo tanaaqudaadkiisa culammada badh baa ku dooda taarikhyahanada ka mid a ah. war wuu waalla nin waalanoo dad madaxu ah waxaan isleeyahay khadaafigaasoo kalunba ma laha yacni waxay ku tilmaan shan iyo labaatan sannadood buu dul fadhiyey oo uu sidaa dadka ku waday kaiiru talawun bay ku tilmaan waxay tilmaamaan amar buu soo saaray uu leeyahy saxaabada cayidooda waa in masaajidda lagu dhijiyaa isagu wuxuu sheeganayay shiici ismaaciiliya durziyiinta kuwan la yidhaahda waa kuwa isaga ilaah bay u haysteenba durziyiinta kuwan la yidhaahda shiicada ismaaiiliyaduna waxay u haysateen amiirulmu'miniinka inuu yahay culamo badanoo muslimiintiina waxay lahaayeen waa dee waa kaa imaam eh, dahabi u le waa fircaunu zamanihi fircaun bay u haysteen saxaabada caydeeda buu yidhi wa in masaajidda lagu qoraa waa lagu wada qoray mar dambe haddana yidhi waa in dhammaantood laga masaxaa waa laga masaxay masaajid badan buu dhisay markaasuu haddana yidhi salaatu tarawix laguma tukan karo wuu ka wada joojiyey mar dambo haddana u ogolaaday dumarka masaroo dhan buu yidhi gabadhiba dabad uma bixi karto sinaba waa mamnuuc beri dambu haddana yidhi waa bixi kartaa <laughs> mar dambuu yidhi masar war maalintii lama baacmushtarayn karo suuqyadu way xidhan yihin habeenkii unbaaba la furi jiray daahiroo dhan ayaa maalintiina xidhnaan jirtay habeenkii unbaa la furi jiray mar dambu yidhi war qolada tan kristanka iyo waxana way kibreeneen waxa kiniisad masar ku taalloo dhan la dumiyo waa la wada dumiye muddo markuu joogay markaasuu haddana yidhi weliba nin kastoo kristani waa in macatab culayskiisu intaasoo rodal yahay loo xidhaa mar dambu haddana yidhi maya kiniisadihii o dhan waa loo dhisaa haddana dib wada dhisa wuxuu yidhi baashan muluukhiyada imminka masaaridu waagaa hore mulukiya baa la odhan jiray bay dhaheen wuxuu idhi muluqyada qoyska boqortooyadu maa cuni kara dadka kale ka mamnuuc ah. muluqyada ma taqaanin muluqiya maclaraanib waa maraq yar oo cayo ka samaysan cayadoo kale ah oo masaarida agtooda macaan ma laha wuxuu yidhi boqortooyada iyo balaadka qura lagu cuni karayo idinka intiina kale laydinma ogola markii dambe dadkii ku kaceen markay arkay dadkii inay soo kacayaan ayuu qolo cabiidiy wuxuu haystay buu yidhi qaahire baa la soo gubo xagga dambe baldajiyadii masaroo kale deeman xagga dambea dab laga soo suday magaalada qaahira saddex meelood marka loo qaybiyo nus baa gub eh, ulu baa gubtay saddex meelood meel ahaan baa gubtay waxay dhahay magaalada nuskeedna waa la boobay markii dambe dadku yidhaha war iga daaya qofkan baas madax adaygiisa iyo waxay sheegaan taarikhyahanada qaarkood saddex maalmood inay dadku ma xun baa la arkun isagoo meel dab ka shiday waxba markaasaa la yidhi weyna gubaya dadkuu laynaya madaxdii iyo dadkii oo dhan baa isu tagto saddex maalmood baa cafis laga beraya da waxba lama samaynin laakiin ninkii waa laadee uu soo socda weeyaan ma laga baqaya saddex maalmood baa cafis laga berayo la islahaa waryuu lafiina idiin laynine aakhirkii to ay walaalayiin baa istidhi warkani aakhirka aduu kugu soo socdaa mise dawladnimada u baqda waxbay sheeg sheegaan iyadun baa taktika u dhigtay habar sit loodhan jiray waxaan u malaynayaa tan islaamaheennu ku salliyaan inay tahay sitay xaadimiyo faadumo moqolka eraytaata aan u malayn habar sita la odhan jiray ayaa dabeetana dishay oo qoloba meel buuru tegi jiray mushacwad buu ahaa xidigaya waxbuu rumaysnaa wax badan buu samayn jiray toddoba sannadood bay idhahdeen buu mar meel midow fadhiyey oo uuna wax akhriyi jiray mar calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa madax kuun ka liitaa way soo mareen laakiin dulmiga ma barakaynayno hadihi waaxida fawdana uma yeedhayno iyo fitan laakiin waxaanu yeedhaynaa waxa weyaan ummadda muslimiina inay cadaalad hesho madaxdu hadday cadaalad ku dhaqmaan oo ah inay ummadda muslimiinta ay ixtiraamaan oo aanay dulmin aanay waxba u geysanin maalka caamka ummadu ummaddu inay si sawiya u qaybiyaan oo dadka muslimiinta xuquuqdooda ay siiyaan aanay u arkaan inuu xoolo agoomeediyo aanay isku cunin qodobka saddexaad isaga kamaan hadalo dee culamaai lmuslimiinkii hore wax masaladaa si kale ka fahamsaniba ma jira alansiyac liduwal alkharijiya ummad dhanoo madaxdeedu cid kale u hogaansantay sababta koowaade keentun waxa weeyaan dadkoodaanay kalsoonidiisa haysanin ninkii shacabkiisa kalsoonidiisa haystaa duwalka kale kama boqo laakiin haddii dadkuna kugu kacsan yahay qoladii dabadee ku yara bustabustaynaysa ama waxooga kusiinaysa inaa isku kacdaan dameel cilaad ku dhacaysaa marka sababta keentay in siyaacan dabadeedinta badani waxa weeyaan xurmadii iyo weynidii ummadooda aanay haysanin kelmaddan marka waxaan kusoo koobaya waxa weeyaan labadan qarafee usha unyaan laynoo akhriyin oo ah dulmiga ha lagu sabro oo qura ama se fawda iyo fitnaha loo baxo waxaan leenahay wax ka dhexeeyaa jire ummadda muslimka ee ha barato asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu male adduunyadu ninkii dhab isu siiyay sakaliyo marbay kuna gasha surin cidhiiryoni rag badan bay sursuur kaga tagtayoo siday maarinkii rag baadan bay sursuur kaga tagtayoo segay marinkii inkastoo lagu samafalo sara lagu qado inkastoo awood saayidiyo sada lagu buuxsho si kastaba u ego waqtigu malaha saaxiibe sabeenkiyo dabaylaa socdiyo subaxba wacayne habeenkii oo dabayla socdiyo subaxba wacayne waxay suursanaataba markii la ysku sawliley salal baas naamtii ku dhacay sabadanu tile badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane kumuu seexansayn caabidiin saymuhu galay sinaadiyo khamrada waa fasaxay sidii ataturi salaadiyo wacdiga waa nebcaasona ma sunna badan ninkii soo tukaday saamax ma lahayni sidaa wuxuu ahaadaba markii laysku sawliliyey saqdhuxu ka guuday dowladiyo sarihii dheraaye saqdhuxuu ka guuday dowladiyo sarihii dheraaye saddexdaa suntaye waa murtidaa surimadeediye maseer waxaa sacsacay khaayinkii sibirtan dheray marna kama siqsiiqinoo hintiyo sica falastiini sadoh buu yuhuudda u ahaa salax watuhuy suwaysiyo ismaaciil iyo sarakii guusha wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la socoteni sareedada adduunyada ninkii sacabka lo buuxshay sidii aarka leh wuxuu salawaab rarabaa sanka laga mude hawl yaraan uma saqlayeni laga mude hawl yaraanuma saqlayeen saddexdaa suntae waa murtidaa surimadeedii safkan waxaa ku xigi liibigiisaad saadufka ahay sifihiisa kuma koobi karoo siinka maansaday salaxaal wareer buu qabaa saad u aragteni dadka inuu samaystay la tahay saaminow helay sidii oday sidii oday sirqoobiyo marba sabila muday marna waa siciimiyo haliyeysa jaco adage marna waa siqraaniyo islaan saarayoo kale balse inuu iskaga suudaliyo seefta inuu qaato wa nimaan la suurayn karaynu saleeliyahe wanimaan la surayn karaynu saleeliyahe sadaashay muuqatiyo shicibka soo yaamiy saxalkii ilaah naga dulqaad barina saraye inshaa allaahu waa suulayaan saawa saawa haysetada in loo wadaa jaraa waa sidaan rabay seetadaa in loo wadaa jaraa waa sidaan rabay saddexdaa sidkay waa murtidaa surimaadeediye sanca bahalka joog iyo ciraaq sabad xuma jordan sarca bahalka joog iyo ciraaq sabad xuma jurdan iyo horoorka reer suuri iyo saaqidhka aljeris sufeehiga maroka ku xigiisan isleeyahay sufeehiga maroka ku-xigiisaan isleeyahay sabulka ka badan wiilashay cadow ku suraynin iyagaa sirdoonka uu ahaa sancadaha gale sallaankii kufrigu fuuli jiray seesku haw dumoy sidaa kuma idlaan dowladiisa ruqdahay sidaa kuma idlaan dowladiisa ruqdahay sodonkiyo siyaadada hadhiyo sohgimaha gaalkuu sidii rimay sidkadii go'ay sabanka muday sidii rimay sidkoodii go'ay baad sabanka muday sumaaladan gumaysiguu suntaday saacadow hadhay sunnihii iyo qur'aankii bidcada laga sarraysiiyey iyagoo khilaafadiisi da oo sanad iyo xuglii xilliyada